bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaعiin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح cbdالlahi الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعa biisnaadi kuli minhm ilى sufyaan bn cuyna can amr bn dinar can abi qabusa mawla cbdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih وslm الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين ليفوزوا بسعادة العجل والآجل فهذا هو المجلس الثاني والعشرين من مجالس إقراء وشرح كتاب الوافي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 waalqiraa'a qofka musalliga oo dukana qowlka uu ku qowli inta u dhexaysa takbiiratu alixraamka iyo qirada uu akhriya inta u dhexaysa qowlka iyo qirada uu akhrina ayuu muxuu ahaa baabkan u baab yahay ayaan ku soo jirnay xadiidka waxaan joognay afar boqol iyo toban iyo shanaad can cali bni abi aalibin radia allahu tacaala canhu arda can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam annahu kaana ida qaama ila asalaati qaal wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifa wma ana min almushrikiin can caliyin waxaa lagu abi aalibin radi allahu tacala canhu arda can rasuuli wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi waalihi wasalam annahu rasuulkeenna kaana wuxuu ahaa idaa qaama hadduu u istaago ila asalaati salaadda hadduu u kaca qaala wuxuu dhihi jiray wajahtu waxaan u jeediyey wajhii wejigayga waxaan u jeediyey liladii allihii fatara abuuray asamaawaat samaawaadka abuuray iwalarda arrada abuuray xaniifan xaal aan ahay mid waxa weeyaan xaqa u soo leexan oo baatil ka soo leexan aan ahay weeyaan wamaa ana aniga kamid miihi oo muxuu aha kama tirsani min almushrikiina mushrikiinta ka mid ma ihi weeyaan ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga iyo cibaadadayda dhammaantood dhammaanteed iyo wamaxyaai noloshayda iyo wamamaatii geeridaydaba lilaah alla weyn ay u sugnaatay rabbi alcaalamiina ahaa caalamiinta iyo makhluuqa rabbigooda ahaa laa shariika wadaay iyo mid wax la wadaaga lahu alla uma sugna wa bidaalika arrinka isaga ayaa umartilii faray wa ana anigana min almuslimiina muslimiintan ka tirsanooan ka mid weeyaan allaahuma allahayow anta almeliku adaa boqora laa ilaaha mid xaq lagu caabudlagu caabudo ma jiro lamana hela mana mxuu ahaa sugna wayaan ilaa anta adi mooyane anta adiga yaa rabbi allihii abuuray oo rabbigay aweyaan ah wa ana ana cabduka addoonkaada ayaan nahay dalamtu waxaan dulmiyey nafsii oon ku gaboodfalay nafsii naftayda waactaraftu waan qirtay bidembii dembigaygaan waan qirtay way rabbiyow faqfir lii dunuubii dunuubtaydii dhaf jamiican dhammaanteed inahu shaniya laa yakfiru ma dhaafa adunuuba dembiyaalka ilaa anta adiga maooyane wahdinii rabbi oo igu hanuuni liaxsani ahlaaqi akhlaaqda iyo dabeecadaha teeda ugu wanaaga badan igu hanuuni laa yahdii ma hanuuniyo liaxsanihaa teeda wanaaga badan akhlaaqda ilaa anta adiga maooyane wasrif iga leex canii xaggayga sayiaha ahlaaqda iyo dabeecadda iyo dhaqanka xun iga leexi weyaa laa yasrif ma leexiyo canii xaggayga sayiaha sayi'ahaa teeda xun ilaa anta adiga maooyane labayka rabbi oo ku ajiibay wasacdayka dhurayntaada lala qabo waalkhayru khayr oo dhanna kulluhu dhammaantii fii yadayka labadaada gacmood ayuu ku sugan yahay weeyaan washaru shartana laysa ilayka adi xaggaada ma ahaanin ana aniga bika adiga ayaa wax kugu ahay oon muxuuah kugu tiirsanahay wa ilayka xaggaadan u soo laabana weeyaan tabaarakta waad saramartay rabbi oo watacalayta waad koraysaa ood saramartay astaqfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaya wa atuubu waan kuusoo noqonaya weeyaan intaas ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam intuusan muxuu ahaa salaadda markuu istaago intuusan qirada akhrinin ducadaas dhirarka badan oo wanaaga badan oo khayr dhan taabanaysa ayuu nabigeena ku duceysan jiray sala allahu calayh waali wasalam annagan inaan kaga dayanna oo wax loo baahan yahay waidaa rakaca nabigu markuu rukuuco qaala wuxuu dhihi jira allaahumma allahyow adiga ayaan rakactu ku rukuucay wa bika adiga ayaan amantu ku rumeeyey walaka adiga ayaan aslamtu ku hogaansamay khashaca waxaa kuu khushuuco kuu duloobay laka adiga samci maqalkayga iyo wa basari aragayga iyo wa mukhii dhuuxayga iyo wa lafahayga iyo wa seedayda intaba adiga ayay kuu khushuucday oy ku kuu dulowday weyaan waidaa rafaca nabig markuu nabiga kor u qaado madaxa qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma allahyow rabbanaa rabbiga nagow laka adi ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahad dhammaantii weyaan mil asamaawaati ciraryaalo mugood iyo wa mil alardi arlayaala mugood iyo inta buuxisa weyaan wa mila maa shay muxuu ahaa mugi iyo buuxii baynahumaa arada iyo samada udhexeeya weyaan wa mila maa shay mugi iyo buuxii shita aad doonto min shayin shay bacdu intaa kadib weyaan in alla intii aad doonto oo waxaa weyaan mahadda aduu ku sugnaaday cirarka oo buuxa iyo dhulalka oo buuxa iyo intuu dhexaysoo buuxda iyo in alle inta adiga aad doonto rabbigo subxaana wa tacaala oo buuxda ayuu ku sugnaaday weyaan mahadoo dhan ku waidaa sajada hadduu sujuuda qaala wuxuu dhihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam allaahuma allahw laka adiga ayaan sajadtu ku sujuuday wa bika adiga ayaan aamantu ku rumeeyey walaka adigaan aslamtu kuu hogaansamay sajada waxaa sujuuday wejhii wejigayga liladii rabbigii iyo khaaliqii iyo macbuudkii ayuu u sujuuday khalaqahu uumay oo abuuray wa sawarahu suuradeeyey suuradan quruxdu badan wa shaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo wa basarahu araggiisa tabaaraka waxaa sara maray allahu alla weyne axsanu lkhaaliqiina khaaliqiinta kii ugu wanaagsana aha weeyaan intaas ayuu nabigeena ku ducaysan jiray uma intaa kadib yakuun wuxuu ahaan jiray min aakhiri maa shaykan ugu dambeey yaquulu uu yidhaahda bayna atashahudi ataxiyaadka iwa tasliimi salaam naqsiga waxaa uu udhaxayn jiray inta u dambaysa allaahuma allahyow iqfir lii ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah iyo wamaa akhartu waxaan dibmarsaday oo dembi ah wamaa asrartu io xumaana weyaan asrartu wixii aan u dhigtay oo dembiga aan qarsaday iyo wamaa aclantu wixii muxuu ahay muujistay iyo wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay iyo wamaa shay anta adiga rabbi aclamu aad iga ogaa badanta bihi isaga minii xaggayga weyaan oo dembiye adiga aan kuu muuqanin ayuu rabbi ogsayn subxaana wa tacaala anta almuqadimu rabbi ow kii wax horumarya ayaa tahay oo qofka qiime iyo sharaf iyo hormar iyo muxuu ahaa janno iyo khayr gaarsiiyo iyo dembi anta almuakhiru kii dubdhiga ayaa tahay weyaan ama cumri ha noqoto ama ha noqoto darajo iyo dhan walba weyaan laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo lama arko weyaan ilaa anta adiga mooyane intaas iyo ducadaas qiimaha badan oo halka boga qaadatay ayuu nabigeena ka wari sal allahu calayh waali waslem sayd cali ibn abi aalibin radi allahu tacala anhu arda ducadaas marka oo inta udhexaysa faatixada iyo takbiirta udhexayso la akhrinaya <clears throat> iyo kadibna ducada muxuu aha rukuucda iyo ducada istaagga iyo ducada sujuudda iyo ducada ataxiyaadka kadib la akhrina intaasoo dhan ayuu muxuu halkan xadiid ku soo saaray radia allahu tacala canhu arda amuu wariyey baabu qira'ati alfaatixati faatixada akhrinteeda inay lagama maarmaan tahay iyuu baabkan u baab yahay fii kulli rakcatin rakcala arkana lagu akhriya faatixada weeyaan xadiidka afar boqol toban iyo lixaad can cubaadat ibni saamit waxaa laga wariyey abulweliid ayaa la yidhaha cubaadat ibni saamit cubaadat ibnu saamit ibnu qays ibnu asram alansaari alkhasraji weeyaan ninka isaga ah beyca alcaqaba aluulaa tarjamadiisana waan noo soo hormartaan iyo muxuu muxuuaha bayca alcaqaba haaniya labadaba waxa uu ka qayb galay shanta nin oo qur-aanka inay wakhtiga nabiga jamciyeen lagu tilmaamana waa ka mid ahay radia allahu tacaala canhu ardaa waxaa weeyaan wuxuu ahaa ninka u horeeyey oo dalka filistiin hadda loo yaqaano ardal filistiin ninka ugu horeeyey oo qada iyo qaadinimo ka qabta ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu ardaa saxaabigaas wuxuu geeriyooday mxuu ahaa soddon iyo afarta jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam cubaadat ibni saamit ayaa wuxuu leeyahay ana rasul rasulka al sala allahu alayh waali wuxuu yihi rasuulkeenna laa salaata salaad uma jirto liman qof ama musalli lam yaqra aanan akhrinin bifaatixati alkitaabi suurat alfaatixa qof aanan akhrinin salaad uma jirto uma ansaxayso muxuu uma soconaysa saas ayuu nabigeen leh sala allahu aleyh waali xadiidka afar boqol toban iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda can nebi waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala nabigeennu wuxuu yidhi man sallaa qofkii tukada salaatan salaad qofkii tukada oo lam yaqra' aanan akhrinin fiiha salaada gudaheeda biummi alqur'aani qur-aanka hooyadii amaba suurati alfaatixa weeyaane fa hiya iyadana khidaajun waa naaqis waa mid dhiman weeyaan salaadda ayada waa mid dhiman oon dhammaastirneen alaaan saddex jeer ayuu nabigeeni saa yidhi sala allahu alay ali wasalam hayru tamaamin markuu fahiya khidaajun fahiya khidaajun fahiya khidaajun mid nuqsaan nuqsaansan weeyaan waa mid dhiman waa mid dhiman waa mid dhiman markuu yidhi ayaa wuxuu ku daray hayru tamaamin mid taam aan ahayn weeyaan taam mid a heyrkeed wa oo tamaam ma ahan wa ma dhammaystirno fa qiila waxaa loo yidhi marka liabii hurayrata waxaa loo yidhi innaa anaga nakuuna waxaan ahaanaa wara'a alimaam imaamka ayaan ka dambaynaa oo imaamka qur-aanka akhrini waxaa meesha ku idmaanan oo ku qarsoon ilah wuxuu yidhi subxaana wa tacala quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansitu amar ayaa halkaa yeelo imaamkiiaan daba joognaa maxaan samaynaynaa faqala wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu tacala anu arda iqra akhri biha ayada fii nafsika naftaada hoos ugu akhri weeyaan oo kor ha u dhiganini markii imaamku akhrina aadna hoos ka akhri weeyaan oo hoos u akhriso iqra akhri biha faatixada fii nafsika naftaada ku akhri weeyaan fainii aniga samictu rasuulah baan ka maqlay sal allahu aleh ali wslam yaquul isagoola waa xadiid cadiima qaybtan dambe iyo qaybtan waa caiim laakiin qaybtan dambe maalintii toban iyo toddoba jeer qiradan ahrinayna bal hala fiiriyo marka qofku waxaa laga yaaba inuu iska ahriyo suurat alfaatixa oo kadibna si caadi ay u noqotay toban sana toban sana labaatan sana soddon sana afartan sana konton sana n cimrigiis intuu gaarsiisan yahay ayuu ahrinayay marka laakiin macaanidan markuu qofka istixdaarsado oo xadiidka nooga iman insha allahu tacaala inuu qofka la hadla rabbiga subaana watacaala oo suuradii faatixa markuu qeyb ka ahriyo rabbi jawaab siini kadibna qeybta kale akhrinan rabbibaa u jawaabi qeyb kale u ahrini kadibna rabbiyaa u jawaabi qeybta u dambaysa markuu ahriy rabbiyaa u jawaabi intana cataa siisma iyo waxaa weeyaan eh, noqitaan wuxuu u sheegay ayuu rabbi intaas eh, kula tacaamuli markuu qofka intaas dareemo shaki ma lahan qalbigiis inuu meel kale aado way adkaanaysaa weyaan marka aan dhegaysano fa inii aniga samictu waxaan maqlay rasuul rasuulka all sala allahu aleh yaquul isagoo leh qaala allahu tacaala alla weyna wuxuu yidhi waa xadiiduulqudsi qasamtu waan qaybiyey alsalaata salaada waxaan qaybiyey beynii aniga dhexdayda iyo wa beyna cabdii addoonkayga intu dhexayso nisfayna laba qaybood baan u qaybiyey waa salaadan bimacna alfaatixa weeyaan waa suurat alfaatixa walicabdii addoonkaygana wuxuu waxaa u sugnaaday maa sa'ala wuxuu weydiistay oo rabbi wuxuu weydiistay u sugnaaday oo la siinaya weeyaan faida qaala alcabdu addoonka markuu yidhaahda alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin intaas markuu yidhaahdo alxamdu mahad lilaah alla weyn ay u sugnaatay rabi alcaalamiina caalamiintao dhan rabbigood ahaa ay u sugnaatay markuu addoonka yidhaahdo qaala allahu tacala alla weyne wuxuu leeyahay ilaah baa hadli marka intaa markaa tii alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin intaasaa tiri ilaah baa hadli subxana wa tacala yuu la hadlayaa aduu kula hadlay miskiinkan daciifka ah oo sigiska ku tukanaa salaada maqhrib ama cisha ayuu rabbiga la anaguna la hadlay rabbiga subxana wa tacala muxuu leeyahay qaala allahu tacala alla wuxuu dhihi xamadanii cabdii addoonkayga waa igu mawaa ii mahadnoqoy xamadanii wuu i mahadiyey cabdii addoonkayga weeyaan intaas waa isu dhacday alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay ku ogeyn lama hadlaysid ilaahay kula jira oo ku jawaaba ayaad la hadlaysaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jawaabtu waxay noqotay xamadanii cabdii addoonkayga waa i mahadiyey waidaa qaala hadduu yidhaha addoonkii الرaحmaaن الرaحيiم الرaحmaani allihii naxariis guud naxariistay الraحiimi allihii naxariisto allahaas ayaa waxaa weeyaan ayaan mahadinaya markuu yidhaahdo qaala اllahu tacala alle wuxuu leeyahay ahnaa wuu ammaanay calaya dushayga wuu ammaanay cabdii adoonkayga addoonkayga waay ammaanay ayuu rabbigan le subxaana wa tacaala allahu akbar waidaa qaala markuu yidhaha maaliki ywmi اddiin maaliki ywmi اddiin maalinta aakhiro iyo maalinta abaalmarka liis abaalmaryo boqorkeedii waa alla markuu yidhaahdo qaala alla wuxuu dhihi subxaana wa tacaala majadanii wuu i ammaanay wuu i sharfay wuu i weyneeyey cabdii addoonkayga tamjiid ii sharfid weyn ayaad addoonkay ii sameeyey wa qaala wuxuu yidhi maratan marna wuxuu yidhi fawada wuu bandhigay ilaya aniga xaggayga ayuu cabdi addoonkayga arrimihiisa usoo bandhiga weeyaan labadaba ama majadanii cabdii ama fawada ilaya cabdii waidaa qaala markuu yidhaha iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka adiga un baan nacbudu rabbi ka caabudaynaa huwa iyaaka adiga un baan nastaciinu ka kaalmad weydiisanaynaa markuu addoonka yidhaahda qaala rabbi wuxuu dhihi haadaa warka isaga ah oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin u ah baynii wa bayna cabdii addoonkayga iyaana inoo dhexaysa iyaaka nacbudu ilaahay baa la caabudaya wa iyaaka nastaciin ilaahay baa kaalmo laga dalbaya marka anig iyo addoonkayga ay noo qaybsan tahay wayaan qaybna anaa iskala qaybna addoonkaa iskala qayb alla waa la caabudu iyaaka nacbudu qaybta kalena waxaa weyaan ilaahay baa kaalmo la weydiisanay anigi addoonkayga kala qaybsanay ayuu le weyaan hada bayhada baynii wa bayna cabdi walicabdii addoonkaygana wuxuu iska leeyahay maa sa'ala wuxuu weydiistay iyaaka nacbudu wa waiyaaka nastaciin isticaanadii iyo kaalmo dalabki u weydiistayna wuu leeyahay yuu rabbi le wa tacaala waidaa qaala markuu addoonkii idhahda ihdina siraaa ihdinaa nahanuuni asiraata wada nugu hanuuni almustaqiima ee toosan siraata aladiina kuwa jidkooda nugu hanuuni ancamta aad u nicmaysay ood u barwaaqaysay calayhim dushooda hayri lmaqduubi kuwa loo carooday hayrkood ah waladaaliina iyo kuwa muxuu ahaa la baadiyey ama baadiyoobay hayrkood ah ilaahayow jidkaas nugu hanuuni markuu adoonka yidhahda qaala allah wuxuu dhihi subxaana wa tacaala jala wacalaa haada licabdii walicabdii maa sa'al haada kan dambe oo inaan jidka toosan ku hanuuniyo oon jidka yahuudda iyo jidka nasaarada aan ka leexiyo oon jidka wanaagsan ku toosiya haadaa kanayto licabdii addoonkayga u sugnaatay walicabdii addoonkaygana maa sa'ala wax alle wuxuu weydiisay ayuu leey oon siiyay rabbile subxaana wa tacaala marka faatixada marka wax macnahaas xambaarsan oo all aad kula hadlay subaana watacaala oo all ku jawaabi oo intaa soo jeer all aad kuusoo mxuu ahaa jawaabi inaad iskaga tagto say ku dhacaysa marka abu hurayr marka wuuu deliishanaya wuxuu leeyahay xataa imaamka aduu akhrini ood imaamka salaadii mxuuaha la jahri faatixada ka tegin ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu arda baabuljahri kor u qaaditaan loo qaado ayuu u baab yahay qirada iwal israari hoos qirada in loo dhigo fi salaati salaada wixii ku soo arooray salawaadka salaa qaar ayaa kor loo qaadaa qaarna hoos baa loo dhigaa qaarna qaybbaa hoos loo dhigaa qaybna kor baa loo qaadaa sooma marka wuxuu ka soo arooray ayuu baabkan u baab yahay weyaan laakiin si jimle ayuu uga hadli doonaa xadiidka afar boqol toban iyo sideedaad can bni cabaas waxaa lagu yihi cbdullahi bni cabaas ibni cami rasuuli illaahi sala allahu aleyh ali wasalam xabru lum wa turjumaan qur'an qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas qara'a nabiyu nabiga wuxuu oo kor uu u qaaday fii maa umira wixii la faray ayuu kor u qaaday salaada dhexdeeda wixii inuu kor u qaado la faray ayuu kor u qaaday qirada weeyaan wa sakata wuu ka aamusay ama hoos buu u dhigtay fii maa umira wixii la faray inuu hoos u dhigto weeyaan waxaa markaad arkaysana salaada qaybna kor loo qaada qaybna hoos loo dhigi nabiga qaybna waxaa lagu yidhi kor u qaad qaybna waxaa lagu yidhi hoos u dhiga weeyaan wamaa kaana rabbuka rabbigaadana ma ahaanin nasiyan mid hilmaamsan ma ahaanin weeyaan oo wix aad fara ama nabiga wuxuu samaynaa mid hilmaamsan ama mid aan ka warqabin ma ahan wayaan oo waa la faray wa wana waa lidi saa yeel wana saa wuxuu akhriyey laqad kaana waxaa idin sugnaaday lakum adinka fii rasuuli rasuulka alle waxaa idinkugu sugnaatay uswatun dayasho xasanatun ee wanaagsan qolyaha marka qur-aanka bes waxaa laga qaata la taagan salaada duhur say tukan doonaan ma afar mis saddex ma kor u qaadi doonaan salaada cish say u tukanayaan miiqaad jirayd allah kuba dhihi marka dadka waa dad wareersan qolyahan sunnada inkirayaan waxa weeyaan waa unaasun taahu dad wareeray marka diintaba iskaga baxa haddii mar baad sunnada diideen diin meesha ma tahalle duurash iska mara dadka gaalada duurasha yaaca iska noqda haddii kale sunnada nabiga calayhi salaatu salaam waad ku qasbantihiin calaa raqmi anfikum ilahi wuxuu leey subxana wa tacala waaqiimu salaa waatu zaka aqiimu salaa mujmal waatu zakaat waa mujmal kadalika soonka waa sidii kale ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum marka kulli waa mujmal yaa cadeeyey marka soddon baa la soomi labaatan iyo sagaal baa la soomi shan salaadood baa la dukani qaar waa jahri qaar waa siri qaar waxaa weeyaan waa mxuu ahaa waa isku dhex darsan yihiin qaar waa saddex rakca qaar waa laba rakca qaar waa afar rakca waxaya intay ka keenayaan intay ka keenayaan marka waa dad wareersan oy u roon tahay inay amaba islaamka iska soo galaan oo islaamnimada ay mxuu ahaa sidii ayad u qaataan ama ay duurka wareegaanoo mushaaqinimadan iyo qayladan iyo buuqan ay naga dhaafaanoo meelahan kale wax ka raraadsadaan diintan waa diin kaamil ah, oo kitaab iyo kooban wa anzalnaa ilayka dikra sunnada baa la soo dejiyey wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waa qur-aankay la mid tahay qur-aanka ay oo alfaadeeda sida ma lagu cibaadaysan karaa iyo baabkaas iyo ha noqoto laakiin ka xugun ahaan qur marka raggan imtixaaman oo muxua wareersan oo diinta allah subxaana wa tacaala ka wareeray oo dhaqan xumida ay ku dhacday oo diinlaanta ay ku dhacday oo dhibaataysan oo amraadan nafsiya saycoloji ahaan bay u jiran yihin dadka ayaga inta badan u fiirsada nin diintan dura hadii aad aragta dib u fiiri waa nin jiran family problem iyo muxuu ahaa qowska dhib wax ka haysta ha noqoto ama bale kale ha noqoto amaba wayaab yani waa azamaad beladii ku dhacday marka qofkii maadaama xayaatadiisii uu wareersan yahay wareerka isagaa marka meel buu la geli meeshii aad galaba diintiu ka geli dhaqanka reerkiisu ka geli bulshadii dhaqankeeduu la geli noloshiisii ay ka geli marka waxaa man acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan waa ciriiri marka dadka ayaga ah, in badan oo ka mid ah intixaar oo ay muxuu iska soo ridaan derbiyada ama dhibaato ay muxuu isu geystaan ay u badan yihiin marka waa ummad imtixaaman dadkaas marka noocaasa ilaahay subxana wa taala haka baqeen oo diintan xaw ha usoo noqdeena diintan inta isku dayday inay wax gaarsiiso oo wax ka tari weyday abra taariikha akhriyeena waxyaaba yar oo facebook lagu soo qorqoray amaba whatsapp lagu soo qorqoray ama social mediaha kilib yaroo lasoo dhigay diinta waxba kama taray wuxuu la too qof waxaa weeyaan buur in muxuu aha geesaha madax in ku garaaca rabo derbi qof geesaha ku garac muu ka qaadi alkilaabu tanbax wاlqaafilu tasiir maa dara asaxaab nibaaxa alkilaab daruurta iyo cirkan eeyaha mxuu meelahan ka wahwahleeya waxba kama dhibto marka sunnada nabigeena calayh slat slam nafdiiha bianfusina wa arwaaxina wa damina wa biaabaa'ina wa ummahaatina marka niminka ayaga waxba ya isla goyn waqtina iska lumin waxbana isdhibin sunnadan lagama tegaayo ilaa qiyaamisa ay taagnaanaysaa waana loo taagnaanaya insha allahu tacala marka waqtiga shilimaadkan yaroo ummadaha iyo hay laga soo qaadanana waxba weyn uma tarayaan diintadu iskaga soo noqdeena islaamka waa soo dhex galeena khayr adduuni khayraha halhaaleena iminaa nafsiha haleeno marka waxaa weeyaan alaa bidikrilahi tatmainu lquluub nicmada iyo barwaaqadaas iyo khayrka muslimiinta ay ku jiraan walow faqriba hahaaye ha ku soo noqdeena lidalika culimadu waxay dhihi jireen low yaclamu almuluuk wa abnaaa almuluuk maa naxnu fiihi lajaaladuuna bisuyuuf boqorada iyo ilmaha boqorada dhalin haddii ay ogaan lahaayeen nicmadan iyo barwaaqadan iyo khayrkan diinta ah, iyo qalbi ahaan aan ka dareemayna seefay qoortan agaga jar lahaayeen marka waxaa nimankan idmiinalaanta ibalad ay ku dhacday oo meel wax ka raadi ah, oo meel walba inta soo taabtay kadibna wareeray oo kadibna sunnada nabiga inay wax ka sheegaan u jeestay ragga ayaga ah waxaan leenahay hayhaat hayhaat sunnada wax kama taraysaane naftiina maskiinta naarna gelinina adduun iyo aakharana oo diintiina iskaga soo laabta ayb xadiidka afar iyo toban iyo sagaalaad baabu tamiini in la yidhaahdo ayuu baabkan u baabiye weyaan ee wuxuu ku soo arooray xadiidka afar boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi idaa ammana hadduu aamiin yidhahdo alimaamu imaamka hadduu aamiin yidhahdo faaminuu adinkan aamiin dhaha weeyaan fainahu maxaa yeelay man waafaqa qofkuu haleelo u waafaqa tamiinuhu tamiintiisa iyo mxuu aha aamiintiisa ta'miina almalaa'ikata malaa'igta aamiinteeda ufira waxaa loo dhaafaa lahu isaga maa taqadam wix hormaray oo min dembihi dembigiis kamida weyaan wa qaala ibnu shihaab wuxuu yihi zuhri kaana rasul rasuulka al wuxuu ahay sal allahu calayh waali wasalam yaquulu mid yihahda aamiin ayuu nabigeena muxuuha dhihi jiray sal allahu calayh waali wasalam marka imaamka markuu aamiin yidhaahdo in aamiin la yidhaahdo ayuu nabigeena farya sala allahu calayh waali wasalam maxaa yeelay markuu imaamka aamiin yidhaahdo malaa'igtan ayadna aamiin bay ka daba leedahay ta'miintaas marka malaa'igta qofkii taamiintiisa ay waafaqdo dembigiisa loo dhaafay u nabigeena sal allahu aleh ficilka nabigan wuu ahaan jiray oo nabigan wuu samayn jiray baabu qira'ati akhrin la akhriya fii salaati subxi salaad subax wixii la akhrin lahaa ayuu baabiye weeyaan xadiidka afar boqol iyo labaatanaad can jaabir bni samrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qaala wuxu uhi jaabir ina nabiya nabigeena sala allahu aleh ali wasalam kaana nabigan wuxuu ay aqra'u mid akhriya fi lfajri salaada fajr biqaaf walqur'aani almajiid ayuu akhrin jiri weyaan qaaf walqur'aan almajiid ayuu salaada fajr nabigaana ku akhrin jira calayhi salatu salaam wa kaana salaatuhu wa kaana waxay ahayd salaatuhu salaadiisa bacdu intaa kadibna takhfiifan mid la fududeeyey oon culaysan ayuu ahaan jira nabigeena sal l slam salaadda in la yaro dheerayo oo waxaa weeyaan mararka qaar lagu yaro dhufto oo hal bog iyo bar iyo laba bog iyo muxuuaha la yaro gaarsiiyo wax dhibaataa kuma sugna wax dhibaato kuma sugna khaasatan masaajidan weyn oo dadka ay runtii qulubtooda ku xihan tahay oo waxaa weyaan dadka ay ku sabrayaan oo xitaa marka salaada laga bax kadib ummadda intooda badan ay wada fadhinayaan shaqada wax xilligeedana aanan la joogin salaada fajir mogta inta badan dadka shaqada muxuuha uma kal lahaan ilaa un labaiy tobanka barka iyo laga gaaray meelaha kadibba un marka dhibaato kuma sugna waana hadiga nabigeena sal allah alay slam qaar in la takfiifiyo oo la fudeeyana soo aroortay lakiin asalaan salaada fajir waa yara dheer baab qiraati qirada la ahriya ayuu fi duhri salaada duhur iyo alcasra salaada casr weeyaan xadiidka afar boqol ko iyo labaatanaad can abi qataadata waxaa lay radi allahu tacala anhu ardaah qaala wuxuu yidhi abu qataada kaana nabiy nabiga nuxu sal l slem yaqra'u mid akhriya fi rakcatayni labada rakca aluulayayni ee horeeya oo min salaati duhri salaada duhur ah bifaatixati alkitaabi kitaabka furfurashadiisa ayuu ku bilaabi jiray suurat alfaatixa miqaa magaco lagu sheegay faatixat alkitaab um lqur'aan asabc almahaani alqur'aan alcadiim wahakada inta ilahay ku sheegayqur-aankana uu ku sheegay ama nabigan uu ku sheegay muxuu ahay umulkitaab marka wamaa ilaa dalika marka suuraddaas ayada ayuu nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam labada ragco horeeyo wuxuu ku akhrin jiray salaada duhur iyo muxuu ahaa labada ragco hore salaada duhur bifaatixati alkitaabi kitaabka furfurshadiisa suurat alfaatixa iyo wa laba suuradood kale ku akhrin jiray yutawiil wuxuu dheerayn jiray filulaa ragcada hore wuu dheerayn jira nabigeena sal alla alay slam wayuqasir wuxuu gaabin jiray fi taaniya tan labaad weeyaan wayusmicu wuu maqashin jiray alaayata aayadda axyaanan marmarna sabix isma rabbika alaclaa isagoo loo kale tusaale ahaan kadibna inta kale uu siraysa marmarka qaar suura waa laga maqli jiray inuu kar u qaado ayaadaha qaar weeyaan wa kaana nabigan muxuu sal slm yaqra'u mid akhriya fi lcasri salaada casr bifaatixati alkitaabi suurat alfaatixu wa kaana wuxuu ahaa yuawilu mid dheereeya fiulaa tan hore wa kaana wuxuu ahaa yuawilu mid dheereeya fi rakcati lula racada koobaad oo min salaati subi salaad subaxa wayuqasiru fi aaniyati tan labaad uu yargaaban jiray nabigeena sal allah alay slam saas ayuu nabiga calayhi sala slam hadigiisa ahaan jiray in labada ragco hore la yaro dheereeyo in labada ragco hore faatixa iyo lagu ahriyo suurad lagu ahriyo faatiba faatixa iyo suurad lagu ahriyo faatix kaligeed waa duhurka iyo casrka waxaa sidaa lamid ayadna ah, salaada cisha salaada fajarna ragcada hore wuu dheerayn jiray labada ragcood mxuu ahaa ragcada dambana cafwan wuu gaabin jiray wa fii riwaayati riwaayad allahuma buhaari muslim u sugnaatay wayaqra'u nabigu wuxuu akhrin jiray fi rakcatayn akhrayeyni labada ragcood damba biumi lkitaabi suurat alfatix u nabiga akhrin jiray sal l slem xadiidka afar boqol laba iyo labaatanaad can jaabir bin samrat waxaa laga wari qal wuxu yidhi jaabir kaana nabi nabiga nuxu sal slem yaqra'u mid akhriya fi duhri salaadata duhr bileyli idaa yakshaa ayuu arin jiray nabigeena sal slm salaada hur suuradaas ayuu arin jiray wa fi lcasri salaada casr naxwa dalika aayadda mxu suurat leyl la yakhsha suuradaha agagaarkooda jooga oo la eer nooca ayuu ku akhrin jiray weyaan wa fi subxi salaad subaxna atwala min dalika arrinkaas wax ka dheer iyo mxu leyl ilaa yakhsha wax ka yar dheer ayuu nabiga ahrin jiray sal l slm xadiidka afar boqolsaddexiy labaatanaad can abi saciidin alkhudri waxaa laga war radi allahu tacala anhu arda sacad ibni malik ibni sinaan wayaani qaal wuxuu yidhi mxaa abu saciid laqad kaanat waxay ahayd salaatu duhri salaada duhur tuqaamu mid la aqimo salaad duhur waa aqimi jiray kow fayadhabu kadibna waxaa tegi jiray addaahibu mid tago ila albaqiici baqiici alqarqad oo haddaba lagu aaso qubuurta dadka lagu aaso weeyaan muxuua madiina ila alaan dadka lagu aasa qubuurta baqiic ayuu aadi jiray fa yaqdii kadibna soo gadan jiray qubuurta baqiic abcan qubuurtii hadda ku magac baxsanaato laakiin mantiqa baqiic lihi jir baqiic lihi jiray marka qayb qubuur bay ahayd qaybna dee wadan iska caadi ahayd marka laakiin hadda qubuuray wada noqotay baqiicdii fayadhabu wuxuu aadi jiray adaahibi mid aado ila albaqiici qubuurta baqiic ayuu jiray fa yaqdii wuxuu gudan jiray xaajatahu xaajadiisa ayuu gudan jiray oo waa soo ifbixi jiray weeyaan masquul ahaan uu aadi jiray uma intaa kadib tawada waysiisan jiray uma yatii wuu imaan jiray uu noqon jiray warasuula rasuulka allana fi rakcati اluulaa ragcad hore uu ku sugan yahay mima yuawiluhaa dheeraynta u dheerayna awgeed weeyaan oo marka qubuurulbaqiic hadda meesha uu ku yeela masjidka nabiga qeybtiisa hore ay ku taalla iyo qubuurta baqiic raggii tagay meeqaa mitr udhexaysa qiyaastii ya ilaa eydka miya ha ilaa eydka taqriiban ama adiga taqriiban ilaa meeshii bangigii ahaan jirtay meeshaan hadda rafiiki ay ku qoran tahay onaynka adi taqriiban meelahaas intaas wey intaasoo laakiin bannaan oo furan wa marka intuu qofka ka bax halkan kadibna uu naynka tago uu musqul soo gala soo weyse qaata kadibna uu ka gaari jiray ragcadda koobaad sa la yeela ka warraba waxaan u malaynaya imaamkaas inta la qabto ya ayaa bannaanka loo bixinay khaasatan salaada duhur iyo salaadda casar ma taqaanaan sababta ya salaad duhur iyo salaadda casar waa shaqadaha ninka dukaan baa u xihan marka wuxuu rabaa inuu intuu cibaadada iyo khayrkiina ka qayb galo kadibna fa idaa qudiyat salaad fantashiru fi lardi uu ku camal falo tanna waa camal tanna waa amar tanna waa amar moogta labada amarba inuu rabaa laakiin markaad meeshaan taagnaato muxuu ahaa afartan daqiiqo baabkaas waa isdhima moogta waxbadan baa hallaabi intaas ayuu marka samayn jiray laakiin mar kasta xaaladaha qaar hadda waa soo maraynay in waleyli idaa yaksha soo ma marka waxaa weeyaan watina saasaa dhici jirtay watina saasaa dhici jirta weyaan baabu lqiraa'ati akhrin la akhriya ayuu baab yahay iyo wixii la akhrina fi lmaqribi salaada maqrib xadiidka afar boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibni cabaasin waxaa lagu radia allahu tacala canhuma anahu cabdullahi bin cabaas qaala wuxuu yidhi idaa qaala wuxuu yidhi abdullahi bin cabaas ina umma alfadl umma alfadl samicathu way maqashay wa huwa isaga umalfadl ma taqaanaa umalfadl miyaa taqaanaa ibnu cabaas hooyadii te weyaan ya marka alfadl ibnu cabaas waa ninka aad taqaanina saxaabiga ahaa radia allahu tacala anu ku yahay xadiidka xadiisi dheera oo jaabir iyo ay waran jireen oo xajata nebi sal slm ka warramayey markuu nabigeena calayhi salaatu salaam uu carafo ka soo laabtay wuxuu la saarnaa calaa daaba daabada ayuu nabiga la saarnay sal slm nin aad u qurux badan uu ahaa wiil aad u qurux badan oo gabdhaha iska dabakacaan ssaa ma jirta rag aad u qurux badan iyo gabdha aad u qurux badan kadibna nabigu la saarna calayhi salaam gabar reer juctum inay filaya oo nabiga u timin sal l slm iyadoo su weydiinaysa iyadana aad u qurux badan markaasa waxaa weeyaan wiilkii gabadhii isha la raacay yadna la raacay abcan bini adamku waa iska noocaas nabiga intuu qoorta qabtay ayuu qoorta saa u soo leexiyey sal l slm oo wiilkiisa aabihii oo nabigan adeer u sal اla alay slm ayaa wuxuu yidhi kasarta dahra ibna akhiik kasarta dahra ibna camik miy adi hadal noocaas waxaad jibisay u yihi mxua qoorta waxaa weeyaan wiilkii ilmaadeerkaad ahaydeen ilmaadeerkaad ahaydeen ibna camik ah, nabiga wuxuu yidhi sal slam waxaan arkay wiil dhallinyaro ah oo qurux badan iyo gabar dhallinyaro ah oo qurux badan waxaan ka baqay marka inuu shaydaanka dhex uu muxuu ahaa balaayo ku rida ayaan ka baqay bal arka waa dad muxrimiina ah. waa nebi maxamed sal allah alay waslem waa maxamed alai slat slam waxaa weeyaan e, la wada yahay raggan gabadhan waa saxaabiyad wiilkaana waa saxaabi maca dalika nabigeena sal slm xataa qowl kalama hadlini qoortintu soo qabta ayuu munkarki isaga ahaa haddana waad aragteen meel walba waa lais hor fadhiyaa gabar dukaankii alla wadagedi maqaaxadii alla wadagedi waxaa weyaan iskuulkii alla wada dhigani shukaansigii hawlihii alls hor fariisana beenta ahaa shukaansiga baryahan dambe wuxuu noqday ikhwaan ilkiraam baab cajaaib badan maxaa yeelay dad aan ishelaynin ayaa isku rafaadi maxaa yii mataqaanaa laa tandur ilaa laxmin laa taakuluhu war adig wax aadna cunno aadan dhaqaalan u haysan aadan muxuu ahaa cuni karin inaadan hor fadhida wax socona maaha macnaheeda maxay tahay wiilashii iyo gabdhihii waa isku da gabadha mar alle markii ay shan iyo toban sano gaarta waa diyaar waa diyaar wiilashina waxaa weeyaan waxay ku qaangaarayaan xilligan aan joogno oo mas-uuliyad loogu dhiibi karaa kan ugu fiican soddon sano fiirsada arrintayda waa dhab tabartooda waxay ka badan weyday inay sarwaalkooda hataa cishan waayaan sarwaalkii ay wateen sida dhabta ah qof cishan waayey oo kor u qaadan waayey maxaa lagu halayn aqiiqaba ma ah meelaha qaar ku fiiriya sarwaalkaa dheci ma celin karo qofkii waxaa lagu halay ninkaas ya fasha ku yaalla <laughs> ninkaas waxaa weeyaan dadnimadiiaad ka dhintay sida dhabti saas waa shekh maxamed dadnimadiyaa ka baxday qofkaas qof marka sarwaalkiisu lagu aamini waayey oy culimmada habeen imaanin ka qayla war dabada qarso war salaaddii way kaa buraysaa waad aragteen culimada inta yar ay ka hadlayaan funaanad yaroo gaaban iyo sarwaal dhacay ayuu qofka wataa qofkaas maxaa lagu hadlayn markaasuu le gabar shukaansan waaad shukaansanaysaa nin sarwaalkiisa cilan waayey gabar laguma hadlayn kara marka waxaan kala jeedaa waxbaan shukaansan ayuu leeyahay shukaansi uma socdo ninkaas fasaad bas weeyaan wax kale maaha ilan hadduu alla qadaro subxana wa tacala maalinta uu ninka asaga ah sarwaalka cilanla uu wax guursan doono waad garanaysaa ninka waad garan kartaan xaqiiqada markaan u daadegan hadda taallowa dhallinyaro la shaka shaqaysana way jiraan laakiin waa dad kooban aad u kooban meeshaasu taagan yahay timihiisaas uu muxuu ahaa intuu faslin ka buuxiye ya kadibna uu muxuu ahaa kuuskuusa iyo sarwaalkaas oo waxaa weeyaan u celceliyo iyo shaatin iyo beenbeen meeshaan tan muxuu ku jira waxaan ahayn gacan kuma haya gabadhiiu la goynaa marka markaasaa laga yaabaa intuu khadaca siro kadibna uu muxuu ahaa cirdigeeda sharafteeda bannaysto soo garan waa dhibaato aad weyn marka nimiyahow arrintan waa arrin indaar iyo runtii gurmad u baahan sida dhabta ah dhalinyaradii guur ha ka sugina soddon sano iyagoon gaarin guur ma laha soddon sano wiiiba horta ilahay u waafajiyo ama waalid fiican helo ilan waad aragteen xaqiiqada noocaas weyaan gabdhihiina waa diyaar waxbaan shukaansani kuleey maxay shukaansani marka imtixaankaas taagan waa xal u baahan in loo helo xal sida dhabta ah arinta ayadaa ah aanan laga murgin arinta ayada khutuuradeeda iyo khatarta ay leedahay waxa nagu soo aadan haddii aanan laga fikirin ummad waxaan noqon doonaa wax u dhowran ayna jirin cirdigoodii uu baaba ayaan noqon doonaa warnimi arrinta ayada ah loo fiiriy warka aan sheegay waxaan filaya loo riyaaqay waana la wada yaqaanaa war aad wada taqaaneen ood ka dargantihin aan sheegay sida dhabta ah meesha laguma hayo dhallinyaradii labaatan sano u jira wuxuu ku le abo ah, ah, baabkaas meesha labaatan sano aniga horta balla soddon aan gaaro oo meelahaas horta labaatan uu jiraa aabbihii waxaa laga yaba inuu tonis dad ku guursaday soo ma san labaatan labaatan iyo labo labaatan iyo labaatan iyo todoba sodon markaas kadib uu leeyahay aaba xaggee wax ka bilaabaa intaana waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa bada badan soo dabaashay ood god ku dhacay ood ku kale ka soo baxay od ku kale ku dhacay o ku kale nasal allah asalaam alcaafiya wallahi waxyaabaha qalbiga qofka uu murug uga dhiman ay ka mid tahay wixii kuu muuqdo waxaad samayn kartana ma muuqato kuma muuqato bal raggiina akhyaarta oho waxaa weeyaan howlahaas bal halaga fikir horta halaga murga cudurka markii la ogaada ayaa dawo loo raadiyaa maogta arrintaas dawaan u raadin hadda qolyaha qaar waxay sameeyeen khayr allah siiyo dowladaha qaar sida ha turkiya oo kale iyo sacuudiga meelo ka mid ah iyo dalal kale waxay sameeyaan azawaaj aljamaaci kuwaas ay nolosha ka wada dhacay oo waxaa weeyaan sarwaalka cishan waaye meel walbay joogaan sarwaalkan laciinla ayaad arkaysaan adal xaramayn labadgebiyaad ka yahay meel walba sidaas marka kuwa ayaga ah inta loo yeera la abaabulo maskax ahaan loo dhiso waryaa nin baad tahay qiimaad leedahay sirwaalka waad ceshan kartaa la wado la wado markii lasoo timinaara la furi markii muddo lasoo gaarsiiyey oo qofkii maskaxdiisi kor loo soo qaado oo la yidhi warya war dadku lamidka ahaa lix iyo toban ay ku qangaari jireen shan iyo toban iyo afar iyo toban dad ay ahaan jireen war aabbaha saas uu ahaan jiray sida loo wado markii lasoo dhiso maskaxaan loo soo dhiso ayaa kadibna gabar loo raadinay markaasaa waxaa weeyaan gruub iyaga oo tiro badan iyo gabdho muxuu tiro badan ayaa kadibna waxaa loo samaynayaa zawaaj jamaaci ah waxaa laga bixinaya talaajadii iyo kudheeshinadii eh, waddankeena de looma baahno lakiin xagga kuleyl badanaa jir ee kudheeshinadii iyo gogoshi iyo waxbadan qayba laga bixin asna qaybaa dusha laga saari kadibna shaqa abuura loo samayni train iyo waxbaa loo samayni wahaakada ilaa laba kun oo gabdhood iyo laba kun oo wiilaa mararka qaar hal xaflad oo umarada iyo ragga madaxda ay kasoo qaybgalaan mararka qaar waa kaso qayb madaxweyne dalka kasoo qaybgeli ayaa loo sameeya bal arrimaha iyaga annagana inaan ku teexno oon hawsha iyada aan aan galno bal aan ku talagalno runtii wax la mid ah amaba xataa waxaa laga yaaba annaga haddii aan fikirno in wax ka fiican hadda embeesada maad aragteen adduunka dhan qaadatay maanta meel walba martay soo maad arkin maanta xataa maraykan hadda lacag laga so diray waa taqaanaan fikraddeeda xagee ka bilaabatay weli yaroo oo muxuu ahaa meelahan taagan ayaa fikradda lahaa haddana caalamka dhan ayay u qaatay marka fikrada way naga buuxaane waxaad yeelaysaan wal arrimaha ayagana miyaha loo fikira oo wiilasheeni waad ujeedaan waa la biyo raacay gabdhihiina maadaama cid u taagan aan la arkaynin iyagana wayla biyi raacayaan shaki ma laha wayla biyi raacayaan marka hawsha ayaga bal insha allahu tacaala hana murjiso fikirnaha loo fikiro weeyaan nacam xadiidka afar boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma annahu cabdullahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi ina uma alfadl um alfadl samicad waxay ka maqashay samicatu way maqashay wa huwa isagoo yaqra'u akhrina wlmursalaati curfan suuradda isagoo akhrina ayay maqashay weyaan faqaalat waxay tihi yaa bunaya wiilkaygiiyow wallaahi baan ku dhaartay laqad dakartanii waxaad asuusisay laqad dakaratnii waxay xasuusisay laqad dakartanii waxaad igu xasuusisay biqiraa'atika akhrintaada haadihi eetanna haadihi suura suuraddan aad akhrisay wax badan baad igu xasuusisay inahaa iyada la aakhiru maa kii uu dambeeye weyaan aakhira maa shaykan ugu dambeeye weyaan ama qur-aankii ugu dambeeye weyaane samictu aan maqlay min rasuulillah rasulka all sl slm yaqra'u isagoo akhriya biha iyada fi lmaqribi salaada maqrib qur-aan uu nabigeenna calayhi sala slam salaada maqrib ku akhriyo kii ugu dambeey oo nabiga ka maqlay ahayd wey marka arrintaas waxay ugu kicisay tadkiir iyo xasuusin badan iyo wax badan bay xasuusi weeyaan xaaladdii uu nabiga ku sugnaa iyo xilligaa la joogay iyo cizada la qabay iyo waxa wax badan baa qofka kusoo dhici mararka qaar markaad muxuu ahaad Eh, waxyaabaha qaar aad maqasho ama cod qaar aad maqasho ama muxaadaro mucayan aad maqasho ama nin qof aad taqaanay o ahlu khayr wanaag aad aragto wamaa ilaa dalika laa shaka wax badan oo xilliga asaga ahaa jiray oo wanaagsanaa amaba xilliga asaga jira oo dhibaato ahaa laga yaba inaad qofku ku xasuusta weyaan xadiidka afar boqol iyo shan iyo labaatanaad can jubayr ibni mudcim waxaa laga wariyey abaa muxamed ayaa la yidhaha jubayr ibni mudcim abaa muxamed aw abaa cadiy labadaba waa kunyadiisa wayta weyaan abaa cadiy ama abaa muxamed ninka isaga ah jubayr ibnu mucim ibnu cadiy weeyaan ibnu cadiy ibnu nawfal alqurashi annawfali saxaabigaas laba shay oo cajiib ayuu muxuu ahaa mashhuur ku ahaa shayga koobaad dulqaad iyo xilmi sida mucaawiye oo kale ah radi allahu tacala ayaa lagu sheegi jiray xilmi jubayr <clears throat> ibnu mucimna asna saasoo kale aad dulqaad badan ayuu ahaa lidalika dulqaadka waa waxyaabaha casiiska ah, xilmiga sidoo kale nasabka reer carbeedna aad buu u yaqaanay oo wuxuu ka qaatay sida abubakr taala allahu tacala anu arda oo nasaabata qurayshan ahaa sheekh quraysh wa nasaabatiha ahaa ayuu ka qaatay weyaan wuxuu geeriyooday toddoba iyo kontonki hijrada nabigeena calayh salat slaam amaba sideed iyo kontonkii amaba sagaal iyo kontonkii isku mid farqi ma sideed toddobaadii iyo sideedii oo konton la jirta ayuu geeriyooday mid ka mida ah weyaan saxaabiga abihi waa taqaanaan aabihii waa almucim bn cadiwa odayaashii reer qureysheed oo aad iyo aadka muxuu ahaa magac u lahaa ayuu ka mid ahaa radiallahu allahu taala ninkaas ayuu ka mid ahaa radiallahu allahu can jubayr mucimkaas marka famanqaba iyo fadli weyn ayuu muxuu ahaa amaba ixsaan ayuu nabigan u galay calayi salat slaam ixsaanka muxuu ahaa nabigeenna calayi slat slam markuu aaday meesha la yidhaahdo daaif oo kadibna reer daaifna ay soo dullaysteen dhibaato makana dhibaato ay kaga soo horrayso ayaa magaaladii gelitaankeeda ku culsaaday aad ugu culsaaday kadibna dadkii aad ergada u dirsaday inay muxuu aha magangeliyaan waa magaaladiisii amangelyu ku raadinaya nabigeena alai sl slam maanta annaga aan barwaaqada iyo raaxada ku helnay saas ayaa muxuu ahaa loo soo maray markaasaa nabigeena alai slat slaam wuxuu u dirsaday erga raggii usoo hormaray ayuu ka mid ahaa oo taqriiban sodomeyo ku dhow ayaa intay labisteen muxuuaha hubkii ayaa nabigeena alai sl laga soo qaaday magaalada afkeeda magaalada la soo geliyey kadibna markaas waxaa weyaan kacbadii isagoo wiilishiis ay ku hariisan yihin uu ka dawaafay kadib nawaadidii iyo mxuu aha golihii reer quraysheed uu ka dhaaqo wuxuu yidhi waxaan magangeliyey ninka la yihahda ee qof u bambaxo xumaan ula bambaxa ama muxuu ahaa dhibaato ugeysta yaan la arkin weyn qofkii far saara ama xataa si u eega anuu itaabta hala socdo badbaadadaas iyo wanaaggaas iyo mxuu ahaa ayuu u galay nabigeena calayhi salaat lidalika nabigeena calayi sl slam midkan mucimkan oo marka idagaal ahaa ninkan saxaabiga radi allahu taala anu ardaah oo markeeda gaal ayaa nabigu ugu yimid isagoo ka ergeyna usaara badrin toddobaatan kanoo ree bader oo la qafaashay isagoo ka ergeyna markaasaa wuxuu yidhi low kaana almucim ibnu cadiy xayan uma sa'alanii fii haaulaai aw kallamanii fii haaulaai latna annatna la alaqtuhum lahu haddii aad maanta mucim ibnu cadiy oo kuwaan urka badan oo aan leyn urkooda waa gaalnimada tabcan aad weydiisan lahaa inaan usii deeyo waan u dayn lahaa weyaan isagoo gaal ah ayuu ixsaanka u galay nabigeena ala sl slam hilmaamin uusan hilmaamin weyaan marka ninkaas eh, madcuum ibn cadiy waa ninkii lagu yaqaanay eh, maxaa lagu yaqaana oo kale alkaram alkaram deeqsinimo ayaa lagu yaqaana weyaan islaanimo lakin ku ficnaa baab qraati ن جبل بن مطعم waa wr qa u jبل بن مطcم qaal wuxuu yidhi samictu rasu baan ka maqlay sl sم yqul isagoo samictu rasu rsulka alan ka maqlay qara isagoo akhriyey fi lmaqribi salaad maqrib bituur watuuri wa kitaabi mastuur isagoo akhriyey ayaa nabigaan arkay alayh sl slam mararka qaar marka salaada maqrib in lagu yaro fakada oo la yaro dheeray marmar oo mxuu ahaa dhibaato weyn ma lahan wey laakiin asal ahaan in la gaabiyo laakiin marmarko inuu imaamka mxu intuu tuur qabto kadibna uu dhinac kale uga baxa waxba dhibaato ma lahan yaalala yaaban wey nabigeena samayn jira alayh slat slam baabu qraati ahrin ahri ayuu baab yahay fi cishaai salaad cisho wax la ahrina oo qur-aanka ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol lix labaatanaad can bara bni caazib xalawi radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sal l slem kaana nabigeena wuxuu ahaa fii safarin safar ayuu nabigeena ku sugnaa faqara'a kadibna wuxuu akhriyey fi lcishaa salaad cisha fii ixda rakcatayn labada ragca mid ka mid ah ama midood bitiini wazaytuun ayuu ahriya weeyaan imaamkeena mararka qaar wuu ku tuura soomaan arkin watiin ayuu ku tuuraa xadiidkan ayuu mxuua ku qotamaa la socda wazaada fii riwaayati lahuma famaa samictu maanan maqlin axadan qof oo axsana ka wanaag badan sawtan xagga codka aw qira'atan xagga qirada minhu nabigeena ka qurux badan maan arkin weyaan oo kaga wanaag badan xagga wax aqrinta baabu sifati rukuuci rukuuc sifadeeda ayuu baab baabkan iwa sujuudi sujuuda ayuu baab yahay sifada mxuu ahaa loo sujuuda iwalictidaali markii laga soo kaco rukuucda sida mxuu aha loo laysu istaago oo qofka u istaago rukuucda kadib ayuu baabkan u baab sifada xadiidka afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad can bara bni cazib waxaa wuxuu bara kaana wuxuu ahaaday rukuucu nabiy nabiga rukuudii sal slm waxay ahayd iyo sujuudu sujuudiisa iyo wa bayna sajdatayn labada sujuud intuu dhexaysa fadhiga la fadhiisto iyo wa idaa rafaca markuu kasoo kac min arukuuc kasoo kacay ictidaalki wayaane maa khala alqiyaama istaagga caadiga ahoo qirada laga reebo iyo walqucuuda fadhiga oo loo fadhiista laga reebo ee qariiba mid u dhow min asawa marka salaada nabigeena calayhi salat slam marka laga reebo itaxiyaadka fadhiga loo fadhiisanaa iyo qirada la akhrina oo muxuu faatixada iyo suwartika kale la akhrina laga reebo labadaa marka laga bixiyo inta kale waa isu dhoweyd weyaan inta kale waa isu dhoweyd oo inta isu dhow maxay tahay waa rukuucdii iyo sujuudi iyo waxaa weeyaan labada sujuudood inta udhexayso inta u udhexayso iyo ictidaalka oo samic allahu liman xamidahu inahaas oo in isu dhadhow ay ahaayeen oo aad wala uma kala dheereen ayuu caddaynaya ninka la abra bn caazib radia allahu tacala canhu arda afar boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can bni cabaasin waxaa laga wariyey xabru wa turjumaan qur'aan ibnu cami nebi sal l slem waradia allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi abdullahi bn cabaas qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal slem umirtu waxaa faray an asuida inaan ku sujuuda calaa sabcati acdumin toddoba iyo toddoba inaan ku sujuudo ayaa lii faray cala aljabhati wejiga inaan ku sujuudo ayaa lii faray wa ashaara nabigu wuxuu farta ku fiiqay biyadihi gacantiisa calaa anfi sankiisa ayuu nabiga ku fiiqay ama fartiis ku fiiqay weyaan oo sanka wejiga inuu ka tirsan yahay ayuu nabiga cadday sal l slm iyo walyadayn labada gacmood inaan ku sujuudo ayaa muxuu lii faray waa meesha waxay noqdeen saddex weeyaan iyo warukbatayn labada jilbood inaan muxuu ku sujuuda ayaa lii faray waa laba lafood ayana iyo aطraafa alqadamayni labada gomadood iyo labada lugood darfahooda inaan mxuu aha ku sujuudo ayagana miiqaa weyaan saa todobay ku noqotay walaa nakfita inaanan celcelinin ama isu dumin ahiyaaba dharka aan wadana inaan celcelinin iwashacra timaha inaan la celcelinin timaha dadka weyn lah inaan la reebreebin nabigana arrinta ayada wuuna faray sala allahu aleh ali waslem marka weyn oo taqriiban madax la saarto oo mxuu ahaa xarameynka meelaha laga keeno oo mar un saas le somaan arkin maanta labiy tobanka intuu urog kor u rog bidax u rog wamaa ilaa kuwa ayaga kuwa la diida waa kuwaas ama go-aan caadiga saarno caadiga shaalka iyo maanta labiy tobanka saa un lale somaan arkin isna kaas kuwaan la ogoleen wayaan maxaa kale ayadna weheliy maxaa kaloo weheliy oo la reebreeba may kan dhaca asaga iska daa kuwaa salaadooda oo baab kale boogta kuwa waxaa weeyaan nimanka qoraha la saaro raggaas saraawiishii ay ka dhacayso dadk saraawiisha cishan waay lagu quraansaaro hala fura jinkaasoo lagama dhaawo jinka laga dhaawaa rag u furtay meela sooma oo waxaa weeyaan sixirka waa laga dhaawaa oo ishaa laga dhaawaa oo muxuu ahaa xanuunada caadiga qur laga akhriya war kuwaana quraansaar ay u baahan yihin sida dhaftanimiyo laakiin quraansaarkooda suu noqonaa iyo meesha lagu qabanaa iyo habka loo qabanaa iyo cidda qabanaysa iyo baabkaas waa baab kale moogta waxay u baahantay in qorshe loo dejiyo iyo balanay u baahantay marka laakiin xaqiiqatan quraansaar war nin weyn xaqiiqatan oo sarwaalkiisaan shan waayey oo kula waa fashon ma qof waalanba mise qof dhimar qaba qur-aan saar u bahan yay qofka asaga sida dhabta kuwaas weyaan marka kaf eh, muxuu ahaa in la reebreebo baabkaas baab loo baahan yay maahan xadiidk afar boqol iyo kuwaas baan ku xiliraani ciil baan u qabaa xaqiiqatan waa ummaddii ummaddii dadka wax tari lahaa wa dadki jiilkii s noo soo socday wa manaabirta dadka qaban lahaa wa dadkii diyaarada noo samayn lahaa wa waa dadkii ummaddan muxuuha wax u tari lahaa waa dadkii wax walba la wareegi lahaa siyaasad noqotaya dhaqaal noqotaya tacliin noqotaya dacwo noqotaya arrimo bulsho noqotaya ummad qaban laha waa kuwa iyaga isana wuxuu ku mashhuulsan yahay timihiisiyo kuuskuusa iyo sarwaalkii uu cilan waaye intaas intaa wuu dhaafa waaye iyo telefoon muxuu ahaa wuu la mashhuulay bas saddexdaa shay weeyaan intaas waa bal adinku wax kale ka soo arka ayib xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can anas bin malik waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda can nebi wuxuu ka wariyay sal slam qaala nabiga war dhexdhexaadsada ictidaalka si dhexdhexaadnimo la imaada weeyaan fi sujuudi sujuuda si dhexdhexaadnimo sujuuda oo dhirir iyo gaabi u dhexayso walaa yabsud yuusan fidinin axadukum midkiin diraacayihi labadiisu dhudhun imbisaat alkalbi eyga siduu u fidsada muxuu ahaa gacmahoo kale eygood aragteen markuu saas u dhigtaa min xusulka ilaa muxuu ahaa inta udhexaysa faraha ayuu lugsaa u dhigtaa saas yuusan u samayn oo waxaa korna saa ha wada qaadina saana ha u dhigina si dhexdhexaad ayuu nabigeena tilmaama sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka afar boqol iyo soddonaad can bara bni caazib xali radi allahu tacala an arda qala wuxuu yihi bara qaala rasul rasulka alle wuxuu yihi sal slem idaa sajadta haddii aad sujuudda fadac dhig kafayka labadaa calacalood dhulka dhig weyaan warfac kor u qaad mirfaqayka labadaada labadaada xusulna ama jiqilla kor u qaad weeyaan xadiidka afar boqol soddon iyo koobaad ama kow iyo soddonaad an maymuna bint اxaariث radi اlahu tacala an arda zawja nebi sal slm um muminiin qaalat waxay tihi maymuna kaana nabiy nabiga mxua sal slm idaa sajada hadduu sujuuda low shaaat haddii ay doonta bahmatun waxar yar amaba nayl yar amaba haye sheegade wax kale ma orgi ma soconay sheekh orgi waa kan weyn sooma kuwa yaryar nayl iyo waxar iyo ku kala sheega nayl iyo waxar waa kuwa xanfilaya untaaga waa dhadig sooma lekerkana sheega marka orgac haye maa sha allah wan wanna waa la sheeg wanka wey waan filaya nayl nayl iyo nayl nayl iyo orgac iyo waxar haddii ay doonto meesha rabtaan la aada marka low ah, muxuu ahaa wuxuu yidhi low shaat haddii ay doonto bahmatun waxar yar amaba nayl yar ama nayl yar ama orgac yar hadduu doona an tamura inay marto bayna yadayhi bayna yadayhi labadiisa gacmood yadaynkan hortiisa maahan waa labada gacmood weeyaan meeshaan yaday hortiisa iyo waxaa weeyaan yadaynkan marka waa gacmihii wa labadiisa gacmood ama dhudhun dhexdooda haddii inay marto ay doonto lama mar lahayd oo nabiga markuu sujuuda korbu saa ugu qaadi jira markuu xartaa yar iyo naylkaas yar iyo inay maraan waxba kuma ahan jirin aad bay ugu fudaan jirtay weyaan oo nabiga gacmaha korbuu kala qaadi jiray marka in laisku dhejiyo oo saa lisu saaro ragga looma ogola lamana rabo weyaan dumarka mooyane laakiin arrinta iyada waxaa ixtiraas u baahan dadka qaara sunnada inay dabaqaan doonayaan masjidkan sigiskii masaajidda la midka ciriiriga ah ku tukanayaan markaasuu qofki wuxuu taagayaa gacmihii halkaasuu marka gelinaya muxuu ahaa kalkisha iyo feeraha iyo eh, muxuu ahaa wadnahu kaga qabanaya qofkii sax maaha ikhwaani arrinta iyada ah salaada waxaa weeyaan biqadri aaqa intii aad samayn karta samey laakiin islaamka ku dhibin qaar baa sunada la dabaqa lagu leey markaasa ah, qofka muminka la dhibi tan waa sunna qofka muminka la dhibana waa xaaraan marka daa'iman waa inaad qofki isu muqaaranaya ood meesha sunnada noocaas ood gacmahaasa ugu taagayso waa maraad kaligaa tahay ama soca iyo waas aad haysato laakiin meesha haddii ciriira tahay waa inaad muxuuha ilaaliso qof walaalka aad dhibaataynin ood daa'iman wa abadan ila nacam oo in gacma la taaga ah sheekh albani haddaba sheege war ma jira de idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami sheekh alalbani caleyh raxmat ullah waxaa weeyaan waa imaamu hada alcasri xaqiiqatan fi lxadiidi اnabowi sal ll slm ilahay jannaha sii subxana wa tacaala ayib baabu fadli sujuudi sujuudi fadligeeda ayuu baab yahay xadiidka afar boqol iyo laba iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasul rasulka sl slm qaal nabigeen wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu aqrabu maa shaykan ugu dhowaan badan oo yakuunu ahda alcabdu addoonka min rabbi rabbigiisu ugu dhowaan badan yahay wahuwa saajidun markuu sujuudsan yahay weyaan wahuwa isagana saajidun uma sujuudsan u yahay weyaan ee faaktiruu marka badiya adducaa ducada badiya haddiiba markaad markaad alla ugu dhowdahay saacad kasta waxaad kaga dhowaan badanta alla markaad sujuudsan tahay marka ducada badi weyaan xadiidka afar boqol iyo soddon iyo saddexaad can rabiicata ibni kacbin alslami waxaa laga wari qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana abiitu mid barya maca rasul rsulka la baryi jiray saxaabigan tarjamadiisa insha allah tacala habeen dambe ano ahaato can rabiicata ibni kacbin alslami waxaa laga wari radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa abiitu mid barya maca rasul rsulka la baryi jiray sal slem faataytuhu waxaan u keenay biwaduu'ihi weysadiisa nabiga u keenay iyo waxaajatihi iyo dantuu lahaa wuxuu rabay weyaan adeeg wuxuu adeeg u bahdaan usoo adeega weyaan fa wuxuu yidhi marka nabiga lii ani wuxuu yidhi sal waxay weydiiso marka haddii aad iisoo adeegtay ood wanaaggan ii samaysay ood mxuu xaajaday danta iisoo guday i weydiiso ina wax kula qabto fa qultu asaluka nabiga marka wuxuu laga yaaba inuu filaayey in wax la siiyo iyo in uh, mxuu aha ninkaa weydiisana amaba tanna waa laga yaaba asaluka wuxuu yidhi asaluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kugala raafiqo oon kugala jiro fi ljannati jannada weyaan inaan jannada aan kula jiro oon jannada markaad gasho ama aan kula socdoon kula jiro ayaan ku weydiisanayaa nabi allow bal fiiriyi meesha ninkaa uu gaaray qaala wuxuu yidhi aw hayra daalika taas waxaan ahayn miyaad i inaad jannada igula raafiqdo ood jannada ila jirto waxaan ahayn miyaad i qultu waxaan huwa daaka wax su waa kaa weyaan su kale oon qabo iyo wax kale oon ku weydiisana nabi allow lama arka wuxuu yidhi faacinii igu kalmay calaa nafsiga naftaada bikatrati sujuudi sujuud inaad badiso igu kaalmay weyaan waxyaabaha inaan kuu shafeeca ood rafiiq ila noqota keena waxaa ka mid ah inaad sujuudda badisa ee igu kaalmey weyaan adna shafeecadii diyaar baan la adigana sujuudda aad u baday weyaan saasuu nabigeena yidhi sal alla ly slam baabu maa yaquul wuxuu dhaha ayuu baab yahay fi sujuud sujuudda wuxuu akhrina ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo saddex iyo afar iyo soddonaad can caaishata waxaa lagu radi زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة بنت الصديق قالت waxay tihi كاaن رsuل رsuل وxuu ahay sل سلم يكثiر mid aad u badiyo أن يقuuلa inuu yidhahda فيi ركuuci ركuucdiisa sujuud sujuuddiisa mid yidhahda سubحاaنaka اللaهuma ilaahy نزهnaanta ربنا رabbigana وبحaمdika ma hadda lala qabo اللaهuma aله اغفir lii idhaaf ayuu nabiga dhihi jiray عليه الصلاة وسلام yتأول wuxuu ku camalfali jiray nabigeena عليه الصلاaة وسلام القرآن qرآaنka oo ilahy wuxuu faray fasabix bixamdi rabbika wastaqfir soo lama dhihin markaasuu nabiga saa samayn jiray sal slam xadiidka afar boqol iyo shan iyo soddonaad can caaishata waxaa laga weri zawji nabi sal slm qaalat waxay tiri caaisha faqadtu waxaan waayey rasuula rasuulkan ayaan waayey sal l slem leylatan habeen ayaan waayey meel firaashi gogoshi uu ku jiifay ayaa nabiga ka waayey habeen habeenada ka mid guryahana waa mugdi iyo gudcur sidaan soo marna weeyaan faltamastu kadibna nabigu waan barbaaray oo gacmaha lagu raadina abcan fa waqacat way dhacday yadii gacantayda calaa batni qadamayhi labadiisa gomadood iyo labadiisa lugood calooshooda iyo mxuu meesha qaybtan hoose weyaane ay gacantii igaga dhacday weyaan gacantii wa huwa fi isagoo masjidka ku jira nabigu baaritaan ay gashmar guriga ka soo baxday masjidkee mxuu ay ka baartay amaba meeshuu kaga dukanayay guriga labada way noqon kartaa weyaan kartaa weyaan wahuma labada lugoodna mansuubataani mid la taagay oo taaganaa yihiin wahuwa nabigan yaquul u leeya allahuma alahyo acuudu waan magangalaya biridaaka raalli ahaashadaadan ka magangelaya min sakhatika caradaada raalli ahaashada alla iskale waa sifo sifaadka alle ka mid a ah. sakhatkana waa muxuu ahaa waa sifaadka sifaadka alle mid ka mid ah marka ilaahay sifaadkiisa mid ka mid a ah, magangalaya oo tii kale ayuu nabigeena ka magangalaya sal l slm wa bimucaafaatika cafintaada ayaan magangalayaa oo min cuquubatika cuquubadaada ayaan ka magangalayaa wa acuudu waan magangalaya bika adiga minka xaggaadaan kaa magangalaya laa uxsii kooba anaan ammaan ma kooba calayka anku mxuu ahay aan ku ammaano weeyaan anta adiga kama adnayd sidaad muxuu ahay aad aad u ammaantay calaa nafsika naftaada weeyaan xadiidka afar boqol iyo lixii soddonaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebi sal slm ana rasula rasulka sal l slm kaana wuxuu ahaa nabigeena yaquulu mid ilaa firu kucuri kucdiisa wa sujuudi sujuudiisa subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikatu ruux subuuxun waa mid waxa weeyaan oo muxuu ahaa hufan rabbiga subxaana wa tacaala quduusun waa mid ahiran rabu lmalaaikati malaaigta rabbigeeda weeyaan rabbigeen iwa ruuxu iyo malakuljibriil ayuu nabigeen dhihi jiray sal l slem baabu nahyi reebliska raba ayuu u baab yahay can qira'ati lqur'aani qur'aanka in la akhriya fi rukuuci rukuucda lagu akhriya iyo sujuud sujuuda qofka markuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay qur-aanka inuu ku akhriyo inaan la ogaanayo baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo toddoba iyo soddonaad can ibni cabbaasi waxa lagu cbdullahi bn cabbaas bin cabdilmualib ibn nabi sal slam xabr lum turjumaan qur'an qaala wuxuu yidhi kashafa rasul rsulka wuxuu fayday asataarata dahi ayuu nabiga fayday sala allahu aleyh ali wasalam guriga nabigeena alai sl slam sida daaqadan oo kale daaqadan sida haddii ay nugu tahay ayuu nabiga gurigiisa ku ahaa masjidka weeyaan kadibna daah baa udhexeeyey dahi ayuu nabigeena iyo sataaradii asturkii ayuu nabiga fayday wannaasu dadkana sufuufun ay safan yihiin halfa abi bakrin abi bakr gadaashi waa markuu nabigeena malakulmowtkii ama sakaraatulmowtki uu ku sugnaay sala allahu aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi nabigeenna ayuhannaasu wardadow innahu shaniye lam yabqa kama harin min mubashiraati nubuwati nabinimada bishaarooyinkeeda ila aru'ya asaalixa ru'yada suuban oo yaraaha almuslimu qofka muslimka u arka aw turaa lahu isaga loo arka weyaan ama isaga ayaa arki oo arkani ama waa loo arki weyaan qof kaloo mumina uu arki allahoye wa inii anigaba anigana nuhiitu waxaa liiga reebay an aqra'a alqur'aana qur'aanka alle inaan akhriyo raakican anoo aw saajidan anoo sujuudsan inaan akhriyo waa lii diida weeyaan fa ama arukuucu rukuucdu miya facadimuu waxaad weynaysaan fiihi raba rabbiga weyneeya oo ammaana oo muxuu aha ku mahdiya weeyaan wa ama sujuuda sujuuda miya wa ama sujuudu sujuudu miya fajtahiduu ku fi ducaai ducada ku dadaala faqaminu waxaa xaqiiqo ah oo sugan an yustajaaba lakum in idinla ajiiba weeyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh waali wasalam baabu maa yaquulu wuxuu dhahaa ayuu baabiyey qofka muminka ah iyo musaligaa idaa rafaca markuu muxuu ahaa korkor ka noqdo min arukuuci rukuucda wuxuu dhahaa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar boqol iyo sideedii sodonaad can abi hurayrata xaali radi allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka al sal slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi idaa qaala imaamu imaamka aduu yihahda samica allahu alla wuu maqlaa wuuna ajiiba liman xamida qofka ku mahadiya faqulu waxaad tihahdaan allahuma allahyo rabbanaa rabbiganagow laka buu ku sugnaaday alxamdu mahad fainahu maxaa yeelay man waafa qofku waafaqa ood haleelo qowluhu qowlkiisa iyo orahdiisa qowla malaaigti malaigta qowlkeeda ufira lahu waa loo dhafa maa taqadam wixu horman min dembihi dembigiis ka mid ah weyaan haddii marba ay iswaafaqaan waxaa weeyaan dembigiisa loo dhaafaya dembigana in badanoo culimada waatan ay ka hadlaan waa sakhaa'irta ay yidhahdaan weyan kabaairta weyno towba ayaa loo baahan yahay ilaha fadligiisuna waasic subxana wa tacala qof aan weligii tooba keenin ayuu rabbi u dhaafa haduu rabo xadiidka afar boqol iyo soddon iyo sagaalaad can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala an arda sacad bn malik bn sinani qala wuxu abi saciid kaana rasul rasulka al wuxu ahy sal slm idaa rafaca markuu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucdu oo korka kaga soo qaado qaala wuxuu dhihi jiray rabbanaa rabbigaanagow laka adi ayuu kuu sugnaaday alxamdu mahad mil asamaawaat samaawaadka mugood io buuxooda iyo wamaa shita wixii addo mil asamaawaat samaawaadka iyo cirarka mugooda iyo walardi arada mugeeda weeyaan ayaa kuu sugnaaday oo mahadda wa mila maa shay muxuu aha bugiina waa kuu sugnaaday oo mahadda shita adoonta ahl hanaa ya ahla hanaa ammaanta la ammaana allihii ahalka u ahaayow oo mudnaayo oo ku habboonaa in la ammaanow iwalmajdi sharaf oo dhan axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan oo ugu muxuu ahaa toosnaan badan axaqu maa shaykan ugu xaqnimo badan oo habboonaan badan maa qaala alcabdu addoonku wuxuu yidhahda wa kullunaa dhammaantanaga laka cabdan addoon baan kuu nahaye allaahuma allaahyow laa maanica mid diidi kara lama arko oo ma jiro lima actaytu wixi aad bixisa walaa mucطiya mid bixin kara lama arka limaa manacta wixi aad diido walaa yanfacu ma tari kara ama wax kama tari kara daljad mid hina iyo hodanimo u saaxiiba minka xaggaad aljadu hininimadaas waxba kaagama tari kara kumana tari kara weeyaan baabu sifat ljuluusi fadhiga la fariista ayuu mxuah sifadiis iyo tilmaamtiisa ayuu baab yahay fi salaat salaada ataxiyaadka marka loo fariisana sida loo fariisana baabkan ayuu baab yahay weyaan cabdilaahigan asal ahaan waxaa noo jirtay in haddii cabdilaahi la sheega uu yahay cabdulahi bn mascuud laakiin ishkaal baa meeshaan taagan insha allahu tacala habeen dama ayaanu dibdhigaynaa wakhtiga awgii can cabdilaahi waxaa laga wariyey annahu cabdilaahi kaana wuxuu ahaa cabdilaahi yaraa mid arka cabdulahi bni cumar ayuu arki jiray yatarabacu isagoo afargeesu fadhiisto oo tarabuca sida hadda annaga intaan lugaha gelin saa loo fadhiisto weyaan fi salaati salaada idaa jalasa markuu fadhiisto ayuu arki jiray faacaltuhu kadibna arrinka ayaan sameeyey cabdulahi baa dhihi cabdulaahigan jazman cabdulahi bn mascuud ma noqon karo fafacaltuhu kadibna waan falay wa ana anigan idin maalinta ayada xadiiu sini mid dayar ayaan weyaan fanahaanii wuu iga reebay cabdulaahi ibni cumar wuu iga reebay arrinta ayada wa qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahne sunnatu salaati salaada sunnadeeda iyo jidkeeda loo baahanya in la sameeyo an tansiba wa inaad oogto oo taagto rijlaka lugtaada alyumnaa ee midigta ah waa inaad taagto o wa tunii aad laabto alyusra tan bidaxdana ama ku fariisa ama hoosgeliye faqultu waxaan idhi innaka adiga tafcalu dalika inaad tarabucaas inaad saad lugaha isu gashato waad samaynaysaa qaala wuxuu yidhi ina rijlaya labadayda lugood laa taxmilaani ima xambaari karaan oo waa nin gaboobay oo duqoobay oo lugihii iyo boloshood ay dabceen ayaan ahay oo marka haddii aan damca inaan saa u fadhiista ima qaadi karaan aday laakiin wiil yaraa tahay sunnada nabiga saas ma ahane baabka iska ilaali ayuu ku yiray radia allahu tacala anhu arda xadiidka afar boqol iyo kow iyo fartanaad zubayr waxaa la weri qala wuxu abdillahi bni zubayr kaana rasul rasulka wuxuu ay sal l slam idaa qacada hadduu fadhiisto fi u fadhiisto jacala wuxuu yeeli jir nabigeenna qadamahu lugtiisa alyusraa ee badaxda bayna fakhidihi bowdadiisa dhexdeeda iyo wasaaqihi gomadiisa ayuu udhexaysan jir nabiga calayi sl wafarasha kadibna wuxuu gogli jiray qadamahu lyumna midigtiisa mxuuah qadamahu gomadiisa alyumna ee midigta ah oo wadaca wuxuu saari jiray yadahu lyusra gacantiisa bidaxdaahna iyo calacasha calaa rukbatihi jilibkiisa alyusra ee bidaxda oo wadaca wuxuu saari jiray yadahu lyumna gacantiisa midigtahna calaa fakidihi bowdadiisa alyumna ee midigta wa ashaara kadibna wuxuu ku ishaari jiray nabigeena cala sl slam uu ku fiiqi jiray biasbucihi fartiisa towxiidka ayuu saa ugu ishaari jiray nabigeena cala sl slam xadiidka afar boqol iyo laba iyo afartanaad can cabdilaahi bni cumar can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhum ana nabiya nabigana sal slam kaana nabigan wuxuu ahaa idaa jalasa duu fadhiista fi salaati salaad duu fadhiista wadaca nabigu wuxuu dayn jiray calaa rukbatayhi wadaca wuxuu saari jiray yadayhi labadiisa gacmood calaa rukbatayhi labadiis jilbood ayuu saari jiray bidaxda bidaxduu saari jiray midigtana midig ayuu saari jiray wa rafaca kadibna nabigu wuxuu kor u qaadi jiray isbacahu fartiisa alyumna ee midigta allatii taasoo tali limhaama suulka ku xigto amaba maxaa la yihahda sabaaba ee carabiga la yihahda maxaa la yihahda soomaali maruusata waxa maruusada miyaa jir hadda cid wax maruusata lama hayaba gacanti iyo muxuu ah wixii dhanba cunnada saa u saaranta la wada dhaqi sunnadii waa la iskaga tagay baahidiyaa dhamaata mala kow maxaa kale magac kale ku sheega ya farnacab farnacabka kuma fiiqin waxa adda fiican waa haye maxaa kale farfiiqdo magac kale ya mid gacan kusamaysa meelahan ka maqlaya taagni waxbaa la sheegay taas waxaan filaya waa gacan kusamaysa ayb kadib nabigeena sal allahu alayh waali wasalam wuxuu taagi jiray farta marustada amaba farnacaybka ayuu nabiga taagi jiray calayhi salat slam marustada ugu haboon sabaabada laakiin farnacaybkaas taqriiban marka carabi la yirahdo ay iswaafaqsan yihiin farnacaybkaas sabaaba waa mid caytanta weyaan ama qofka lagu maaga marka farnacaybkaas iyo wix la midka ah ilan qofka markaaad u goodinaysa ama waxyaabaha ka mid ah saas iyo waxbaa iswaafasan yihiin marka fartan shaqo badan ay qabata tawxiidkana way la imaadaa waad garanaysaan mararka qaarna waxa weeyaan hawlo aan wanaagsanee lagu qabtaa marka wax badan ba jamcisay ayb waktigaada lama gaarin dee shuqulkaada markii cashirka laga bax kadib weeyaan baabkaaga ayb rafaca nabigu wuxuu kor u qaadi jiray isbachu fartiisa alyumna ee midigta allatii tali ibhaama suulka ku xigta weeyaan fadacaa biha kadibna markaasuu nabiga alla ku baryi jiray wayadahu gacantiisa alyusraa ee badaxdaana calaa rukbatihi jilibkiisa ayuu saari jiray alyusraa ee badaxda baasituhaa isagoo ku fidina calayha dusheeda calaa casha ayuu saa ugu fidin jiray jilibka weeyaan baabu tashahudi ataxiyaadka iyuu baabkan u baab xadiidka afar boqol iyo saddex iyo afartanaad can bni cabaas waxaa laga radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka wuxu alay sl slm yucallimuna midna bara atashahud artaxiyaadka kamaa yucallimuna suura suura siduu noo bara oo meel quraan ay quraan ka mid ah fa kaana wuxuu ahaa nabigeenna yaquulu mid yidhahda attaxiyaatu muxuu ah salaamyaala almubarakaati barakayaala alsalawaatu ducooyin iyo alabaryayaala alطayibaat wanaagyaala lilah alla u sugnaad subxana wa tacala assalaamu nabadgelyo calayka dushaada haata ayuha nabi nabiga allow nabiganu waraxmatullahi naxariista aleyh wabarakaatu barakadiisa assalaamu nabadgelya calayka dushadacalayna dusha naga ahaatay wacalaa cibaadillah addoomaha alla dushiisa asaalixiin susuuban ashhadu waxaan markhaatika an laa ilaha ilaa xaq lagu cabdu inaysan jirin ila allah alla mooyane wa ana muxamadana ashhadu waxaan qiray ana muxamadana cabduhu wa ana muxamadana muxamedna rasuululahi rasulka inuu yahay baabu salaati salaad lagu saliya ayuu baabkan u baabay cala nabiynabi lagu saliya bacda tashahud atxaad kadib can cabdiraxmaan ibni abi layla waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan bin abi leyla laqayanii waxaa ila kulmay kacab ibnu cujrata saxaabigaa la yidhahdo kacab ibnu cujra albalawi alansaari reer khasraj ayuu muxuu ahaa ka tirsanaa weeyaan tirsanaanta waa jiri jirtay wuxuu geeriyooday laba kontonka jirada nabigeena calaih slat slam itnayn hamsiin ayuu geeriyooday kacab ibnu cujra wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi alaa hudii maku hadiya cabdiraxmaanow hadiyad maku siiya laka adiga alaa hudii maku hadiyeeya laka adiga hadiyatan hadiyad maku hadiyeeya oo samictu aan ka maqlay min anabiy aan ka maqlay sal l slm faqultu waxaan idhi balaha inaad ii hadiyen iskada ii hadiye weeyaan faahdiha ii hadiyey lii aniga faqaala wuxuu yidhi sa'alnaa waxaan weydiinay rasuulah baan weydiinay sal l slm faqulnaa waxaan idhi ya rasul rasuulka allow kayfa sideebaad asalaatu salaada iyo kusallintay ahaanaysa calaykum dushiinna ahl lbeyt ahla beytka haddii aad tihiin adiga iyo ahlabeytka aad sideen kugu salina faina allaha alla weyne qad calamnaa wuxuuna baray kayfa nusallimu calayk sidaan kuu salaano qaala wuxuu yidhi quuluu waxaad tihahdaan allahuma alla usali u naxariiso calaa muxamedi nebi moxamed wacala aali muxamedi nebi moxamed aalkiisa kamaa salaysada ugu naxariisatay calaa ibraahima nebi ibraahim wacala aali ibraahima nebi ibrahim aalkiisa inaka adiga xamiidun mid lama hadeeyaate majiidun ee muxuua la sharfo allahuma alhyo ama sharaf badan weeyaan allahuma alhyo baarik barakay calaa muxamedi nebi moxamed dushiisa wacala aali muxamed nebi moxamed aalkiisa kamaa baarakta aad u barakaysa calaa ibraahima nebi ibrahim aalkiisa wacala aali ibraahima inaka xamiidun majiidun mid muxuua lama hadiyo oo sharaf badan ayaa tahay hada wallah aclam wsal allah waslam abdi